bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin qaala almualifu raximahu llahu tacaala wa mithlu ina laa annaafiya liljinsi laakin camaluhaa khaasun binnakiraati almutasilati biha naxwu laa saaxiba cilmin mamquutun walaa cishriina dirhaman cindi ilaa aakhirih inta waxaan ka gelaynaa wax lagu magacaabo laa annaafiya liljins waxay kamid tahay nawaasikhdi hadda nawaasikhdii waxaan ka soo baxnay kaana iyo akhawaadkeeda iyo saddex xaraf oo mushabahaatun bilaysa la yidhaahdo oo kaana iyo akhawaadkeeda hadda musanifka uu ku daray qeybta labaad inay akhawaadkeeda waa qeybta marka ina akhawaadkeeda waxaa kamid ah haddana laa annaafiya liljinsi marka musanifiinta qaarna way kala tiriyaan oo kaana akhawaadkeeda almushabahaat bileysa laba ina akhawaadkeeda afara a laa annaafiya liljinsi oo maxaan ku irahdaa shan a idanna wa akhwaatuhaa oo lixdaas qeybaa laga dhiga musanifku wuu israaci marka camalka wixii isku mida qeybu ka dhigay laa naafiyu ljinsi iyo ina akhawaadkeeda isku qeybu ka dhigay kaana akhawaadkeeda almushabahaatu bilaysana qeybu ka dhigay dana akhawaadkeedana qeyb saddexdaasu u qeybiyey dhib ma laha qeybta un camalka in lakala ogaada muhim ah markaasuu uri wa mithlu ina waxaa lamida eh, laa ayaa lamida eh annaafiyatu ljinsi naadii jinsiga anfinaysay waxaa lamid ah eh laadii laa annaafi ljinsi mushabah wa ina mushabahun biha maxay kala mid tahay min camal fi lcamal ay kala mid tahay sidii inaba tansibu lisma wa tarfacu alkhabar ay u ahayd laa annaafi ljinsi tansib lisma wa tarfacu alkhabr meeshaasay kala mid yihiin mida kale ina iyo akhwaadkeedina xuruufay ahayd laa annaafi ljinsina kamid tahay marka tan Eh, aad bay isugu sii dhow yihiin oo sidii kaana iyo xuruuftii mushabahaadka ahayd wixii u dhexeey uma dhexeeyaan markaasuu shuruuddeeda wuxuu yiri laakin camaluhaa laadi camalkeedii khaasun binnakiraati nakiraadkuu ku gaar yahay almutasilati bihaa la xiriirtoon lakala faslinin marka laa annaafi ljinsi wain kaana tacmalu camala ina ilaa annahaa takhtalifu can ina fi ana nakiraata fi ana camalahaa khaasun binakiraat baynamaa ina nakira iyo macrifaba waa ku camal falayso ina allaha samiicun caliim baa laleeyahay wallahu acrafu lmacaarif ina zaydan qaa'imun macrifa saasay u galaysa inadii laakiin laadan jinsilay gashaa oo min nakira ah markaasuu wuxuu ri khaasu binakiraati hal shardi waaye almutasilati bihaa nakiradii ayada la xiriirtay waxaa ku baxay idaa fusilat baynaha wa bayna macmuulayha marka haddana inaysan camal falayni bay meeshaas kaga muuqata naxwu qowlika waxaa tiri laa saaxiba cilmin cilmi mid u saaxib eh mamquutun mid loo carooda ma aha walaa cishriina dirhaman labaatan dirhamna cindii aniga agtayda ma ah kan hore wuxuu ula jeedaa mudaaf laa saaxiba cilmin isimkeedaa mudaaf noqday marka laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina eh, tansibu lisma wa tarfacu lkhabra saaxiba ismu laa mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira saaxiba mudaaf cilmin mudaafun iley majruur mamquutun khabaru laa marfuucu calaamatu rafci dama daahira tanna walaa cishriina dirhaman cindii wuxuu kala jeedaa almushabah bilmudaaf almushabah bilmudaaf mudaaf ma aha laakiin mudaaf baa lagu shabahay oo matasala bihi shayun min tamaami macnaahu wuxuu wax la xiriirsada macnahana ku dhammaystiri karo yaa la yidhaahdaa waxay wax la xiriirsadaan macnahooda inay dhammaystiraan awgeed ula xiriirsadaana waxaa la yidhaha mushabah bilmudaaf hadda cishriinadaas waxa weeyaan mudaaf ma aha oo dirhaman ma u idaafaysun laakiin dirhamti cishriin macnaheedu dhammaystiraya haddii la dhihi lahay laa cishriina cindi wax macno weyn oy keeni karta ma lahaateen laakiin likay yufham macna alcishriin almuraadi biha hunaa dirhamantiyaa la xiriirsaday waxaa la yidhaahdaa mushabahan bilmudaaf laa taalican jabalan cindanaa oo kale waatii lagu mithaalin jiray marka musanifku wuxuu noo jeedaa in kaana ismu laa mudaafan aw mushabahan bilmudaafi fa inahu yucrabu wa yunsabu bilfatxati in kaana mufradan sida laa saaxiba cilmin aw yunsabu bilyaayi mithla cishriina cishriina hadda waxaad leedahay ismullah mansuubu calaamatu nasbihi lyaa niyaabatan can lkasri liannahu mulxaqu biljamci lmudakar saalim cishriin iyo thalaathuun cuquuda waa soo dhaafnay ayib dirhamanna waa tamyiiz cindina khabarkeeda darafkaasaa khabar wuxuu ku tacaluqi ah laa cishriina dirhaman kaainatun cindii ay la dhigantah wa in kaana smuhaa isimkeeda haddii uu yahay gayra mudaafin walaa shibhihi mudaafna ma aha mushabah bilmudaafna ma aha buniya cala alfatxi baa lagu bineeyaa fii naxwi laa rajula walaa rijaala hadduu mufrad yahay ama jamcu tagsiir uu yahay rajula iyo rijaal weeyaan yubna cala alfatx oo waxaa leeya rajula ismulaa mabnuun cala alfatxi fi maxali nasbin maxaa ismu laa loo binaynayaa liannahu rajulkaas iyo rijaal markayna laa wadanin laba ismoo mucrabeyn e waay oo haddii aad tiraa jaaanii rajulu mucrab faacila laleeyahay min ayna jaaa lahu lbinaa liannahu min alasmaaءi almabniya kamid ma ah markaasaa waxaa leeyahy waa litarakubihi maca la ka tarakubi khamsata cashara sidii khamsata cashara layskugu tarkiib laysku binaynay yaa laa rajula waxaa weeyaan laba shay oo lees tarkiibiyay inay noqdeen sidaasaa binaha keentay naxwiyiinta saasay leeyihin ayb marka isimka hadduu mufrad yahay ama jamcu taksiir ou yahay wixii lagu nasbi jiray yaa lagu binaynaya qaacido ay yidhaahdaana jirto oo macruuf aho ah, ah ismullah waxa waay yubna in kaana mufradan yubna calaa maa yunsabu bihi low kaana mucraban qaacida caam aw ah haddii uu ismullah mufrad noqdousan mudaafna noqonin mushabah bilmudaaf ou noqon wixii kasoo haray fii baabilah markii la jooga mufrada loo yaqaana walow jamcu mudakar saalim baa iska ahaade marka waxaa lagu binaynayaa wixii lagu nasbi jiray markuu baab macrifat calaamaat alciraab jooga marka isim mufrad maxaa lagu nasbi jiray fatxa ina rajula ama ra'aytu rajula wa ra rijaalan aad dhihi jirta fatxadii lagu craabi jiray yaa lagu binaynaya kow wa calayhi cala alfatxi aw cala alkasri yaa lagu binaynayaa fi naxwi laa muslimaati hadduu jamcu lmuanathi saalim ou noqdo isimkii laa laba wajib uu leeyahay an yubnaa cala alfatxi sidii rajul oo kale oo la yihahdo laa muslimaata in la yihahdo wa calayhi cala alfatxi aw cala alkasri laa muslimaati in la yihahdo qiyaas ahaanna waxay ahayd an yubna cala alkasri liannahu jamcu lmuanath saalim markii baab macrifata calaamaat alciraab la joogay waxaa lagu hoos dhigi jiray kasra waxaa lagu kordhigi jiray kasra marka sidii loo dhihi jiray khalaqa allahu samaawaati isimkaas mansuubka ah nasbuhu alfatxa loo dhihi jiray in fatxa kasra in lagu binaya ay ahayd oo la yihahda markaas laa muslimaati laakiin marka qaarkeed waxaa la arkay idoo laleeyahay laa muslimaata wa cala alyaai baa lagu bineeyaa fii naxwi laa rajulayni walaa muslimiina haddii ismullah muthana uu noqdo ama jamcu lmudakari saalim hadduu noqdo waxaa lagu binaynayaa ya liannahu ya baa lagu nasbi jiray marka maxaad leedahay laa rajulayni laa naafiya liljinsi tacmalu camala ina tansibu lisma watarfacu alkhabar rajulayni ismullah mabniyun cala alyaai fi maxali nasbin wnuunu ciwad can اtanwiini fi ismi اlmufrad muslimiinana waa lcraab liannahu waxa weeyaan jamacan marka maxaa ka dhiman asmaadii alasmaaء اlkhamsa meesha ma imaan karto liannahu asmaaء اlkhamsa min shuruuطihaa an takuna mudaafatan haddii isimka mudaaf uu yahayna macrifou noqonayaa marka macrifa hadduu noqdana lama bineeyo lama bineeyo midda kale ayada waxay khaas ku tahaan ku niri nakira qofkii waa isweydiin karaa oo laa saaxiba cilmin mamquutun hadda sow mudaaf ma aha nacam marka macrifa sow ma aha maya maa kulu mudaafin annahu yakunu macrifa inama inama almacrifa maa udiifa ilaa waaxidi min almacaarif hadda cilmin macaarif miya nakira waay marka ma udiifa ilaa nakira kayfa yakunu macrifa laa yumkin marka isagaa musanifka noo faahfaahin doono yajri waxaa dareeraya mujraa ina ama yajri majraa inna ina wax meeshay ku socotay waxaa ku soconayo fii nasbi lismi wa rafci alkhabar isimka oo la kor dhigo khabarkana la hoos dhigo laa laabaa meesha ay ina qaadi qaadayso laakiin maxaa weya bihalaaثati shuruud axaduhaa an takuuna naafiyata liljinsi laada inay naafiya liljinsi inay ahaato kow athaani an yakuuna macmuulaha naafiya liljinsi waxaa lagu fahmi karaa laadan waa inay naafiya liljinsi ay ahaata markaan iri horta laadii oo naahiyada ku baxday kow laada naahiyada ficil mudaaricay gashaa waana jasmisaa marka meeshaan shaqa kuma laha kow oo laa taxzan iyo laa tushrik oo kale laa tuaakhidna laadi naahiyada ku baxday waxaa lamida ah laadi naafiyadana oo zaaidada waa lamid sida musanifka noo sheegi doono naafiya liljinsi markii layiri naafiya lilwaxda midii keliga anfisaa ku baxday laa naafiya lilismi اlwaaxid ayadana waxa weeyaan tarfacu lism wa tansibu alkhabr calaa man yucmiluhaa dadka camal siina ah iyadii laakiin naafa naafiya ljinsi waxaa loo jeedaa waxay gashay oo dhan iyo jinsigooday anfinaysa haddaa tiraha laa rajula fi daari jinsu rajul oo dhan lagama helaya meeshaas oo ma ansixi karta in tiraha laa rajula fi daari bal rajulaani lagama yeelay لأna daklat calى hada اljinsi الrajul fatastغriq fi الnafyi fi jamiici maa yumaahilhu fi اljinsi bkhilaafi laa annaafiya lilwaxda oo markii la yidhaahdo laa rajulun fi اdaari hal nin ma jooga bal rajulaani a ku jirto waa la ansixi karaa marka axaduhaa an takuna naafiyata liljinsi wthaani an yakuuna macmuulaaha nakiratayni isimkeeda iyo khabarkeeda hadda u fiirso laa saaxiba cilmin mamquutun saaxibkina waa nakiro liannahu udiifa ilaa nakira mamquutunna waa nakiro kale sidaasay marka labadooda nakiro ku noqdeen athaalithu an yakuuna alismu muqadaman walkhabaru muakharan isimkeeda inuu soo hormaro hadduu khabarkii kasoo hormaro ou fasala bayna alismi laa walaa ou kala dhex galo ayadana camal fali maysa liannaha xuruuf waqad qulnaa ina alxuruufa adcaf fi lcamali min alafcaal falaa tataxamalu biikhtilaafi hada tartiib markaasuu yiri fain inkharama shardu lawal shardiga hore hadduu macnaha ou dhinmo muxuu ku dhinmi karaa bian kaanat naahiyatan inay noqoto weeyaan ikhtasat bilficli bay ku khaas aataa wa jazamathu wayna reebtaa buuri haddii laadi naahiya noqoto ficilkay gaar ku tahay waana reebaysaa naxw qowlihi tacaala laa taxzan ina allaha macana ou nabiga ku yiri abuubakrin aw zaaidatan bian kaanat zaaidatan in noqoto weeyaan lam tacmal shay naxwu qowli اllaahi tacaala maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka maa manacaka ibliisow maxaa kaa reebay anlaa tasjuda inad sujuudid laadi naafiyada lama dhahay anlaa tasjuda inad sujuudin lama dhahay anlaa tasjuda inad sujuudid maxaa kaa reebay id amartuka markan aan ku amray fiiri marka waxay lamid tahay maa manacaka an tasjuda limaa amartuka marka laadii waxa weyaan min xayثu اlmacnaa waxa weeyaan zaa'ida waay laakiin lafdi ahaan zaa'idku ma ahno waxaa la yidhaahdaa laada naahiyada haddii aysan nahyi laada naafiyada nafyigeeda faa'idaynaynin towkiid lilamri bay faa'ideynaysaa walidalika laysa fi lqur'aani ma huwa zaa'id aw naafiyatan lwaxda fain inkarama sharط اlأwl ban kanat naahiyatan aw zaa'idatan aw naafiyatan lwaxda hadday noqoto camilat camala laysa camal fashaa fii naxwi qowlika laa rajulun fi daari bal rajulaani fiir marka bal rajulaani ansaxay wain kharama wa in inkharama haddii ou dhinmo axadu shardayni alakhiirayni labada shardi midkood oo ugu dambeey lam tacmal ma camal fasho wawajaba tikraaruhaa in la soo celiyana waajib waaye mithaalu lawali naxwu qowlika laa zaydu fi daari walaa camrun haddii nakira geli wayso macrifo gasha zayd waa macrifo laa naafiyatu mulqaatu laa camala laha zaydun mubtada fi daari khabarkiisa camrun macduufu calaa zayd saasaa laleelaada kalena zaaida waa lianna zayd waa macrifa camarna waa macrifo marka camalkii waa laga tuuray ayib nafyigana waa ku baaqi tahay fiiri laa zaydun fi daari kuma jiro walaa camrun nafigeedii way wadataa laakiin camalkii ay weysan tahay wa mithaalu thaani waxa weeyaan laa fiihaa qawlun walaa hum canha yunzafuuna qawl oo isimkeedii ahaa yaa dib loo dhigay khabarkii oo jaari majruurka dhaco fii hada ayaa lasoo hormariyay marka camalkii waa laga ilqay laa naafiyatu mulgaatu laa camala lahaa fiiha jaaru majruur mutaqadim khabar mutaqadim qowl mubtada muahar sidaasaa laleeyahy waana lasoo celceliyo walaa hum canha yunzafuun waida stawfat shuruuda shuruudda hadday dhammaystiranto falaa yakhluu ismuhaa markaa isimkeeda kama marnaanayo ima an yakuuna mudaafan inuu yahay aw shabiihan bihi mudaafka mid lagu shabahay inuu yahay aw mufradan inuu yahay saddexdaas midkood kama marnaanayo fa in kaana mudaafan haddii uu yahay aw shabiihan bihi mudaaf mid lagu shabahay haddii uu yahay dahara anasbu fiihi nasbadii waa ka daahiraa oo waa la icraaba falmudaafu midka la idaafeeyey ka qowlika waa waxaa tiri laa saaxiba cilmin mamquutun walaa saaxiba juudin madmuumun macnihii le ku dhadhowdahay laa saaxiba juudin mid deeqsi u saaxiba madmuumin mid macnaha eh, eh, macnaha lacaaya ma ah washabiihu bilmudaafine waxaa la yidhaahdaa matasala bihi waxuu la xariirsaday shay-un oo min tamaami macnaahu isim kasta shay uusan ka deeqtoomeynin la xiriirsado laa calaa sabiil mudaafna uusan ula xiriirsanin yaa mushabah bilmudaaf la yidhaahda ima marfuucun inuu noqdo midkaas mid lagu goday naxw laa qabiixan ficluhu mamduuxun laa qabiixan ficluhu ficilkiisa miduu xun yahay mamduuxun lama amaanin qabiixan taas mushabah bilmudaaf wa liannahu waxaa la xariirsaday ficluhudaas uusan ka kaaftoomi karin ayib markaasaa waxaa la yidhi midkii la xiriirsaday asaa lagu goday marka laa naafiyat ljinsi qabiixan ismu laa mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira wahwa qabiixi sifat mushabaha tacmalu camala ficliha ficluhu waa faacil lisifati mushabah marfuucu calaamatu rafci dama daahira marka marfuuceedii yaa la xariirsaday oo bimathaabati faacil u ah marka laa tastaghni canhu marka imaa inuu noqdo mushabah bilmudaafi midka la xiriirsada mid asiga lagu goday inuu yahay sidii ficluhu aw mansuubun bihi mid lagu nasbiye inuu yahay naxw laa taalican jabalan xaadirun aa tiri laa taalican taalicantaas ismu laa mansuub wa huwa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansib lmafcuul wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiiru huwa jabala mafcuulu bihi liطaalic mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira xadara ama xaadirun waxa weeyaan khabaru laadii wa marka fiiri maanta waxaa la xiriirsaday mushabah bilmudaafkii kii la xiriirsaday maanta waa lagu nasbiyey aw makfuudun bikhaafidin yatacalaqu bihi ama wuxuu noqon karaa ima marfuucu aw mansuubu aw makfuudu inuu yahay mid lahoos dhiga bikhaafidin mid xaraf wax hoos dhigo khaafidkoo yatacalaqu bihi bilmushabahi ku tacaluqo naxu laa khayra min zaydin cindanaa laa khayra midka khayr badan min zaydin ka khayr badan cindanaa ma aha baa tiri khayrantaas hadda ismulaadi waa mushabah bilmudaaf waayo oo waxaa la xariirsaday min zaydintaasoo jaari majruurka ah min zaydin jaaru majruurna mutacaliqu bikhayrin cindanaana khabarkii waa marka laa khayran min zaydin zayd midka khayr badan cindanaa fiiri hadaa tira laa khayran cindanaa kayfa yakuun ma dhici karayso marka shay baa la xariirsanaya yukamilu macna almushabahi kaasaa lagala jeedaa marka kaas mansuub waay wa in kaana isimki lah hadduu noqdo mufradan aw gayra mudaafin haddii uu noqdo walaa shabiihin bihi wa in kaana mufradan haddii uu noqdo isimkii laa ay gayra mudaafin mufrad maanta waxaa lagala jeedaa fii haada albaab haddaan joogno muqaabil almuthana waljamci lagalama jeedo laakin almufrad muqaabil mudaaf wlmushabah bimudaaf wixii kasoo hara la yihahda baabu macrifati calaamaati اlcraab mufrad waxaanu aqooni jirnay maa cadaa aljamc aw اlmuthana yaan mufrad dhihi jirnay hadda muthanihi iyo jamci mufradkay kamid yihiin wa in kaana ismu laadi mufradan haduu noqdo ay gayra mudaafin walaa shabiihin bihi mudaafna ousan ahayn walaa shabiihin biاlmudaaf fainahu yunsabu yubnaa waxaa lagu bineeyaa calaa maa yunsabu bihi wixii lagu kordhigi jiray low kaana mucraban haddii uu yahay hadduu mucrab ahaan lahaa wixii lagu nasbi jiray yaa maanta lagu binaynayaa fa in kaana mufradan haddii uu yahay marka aw jamca tagsiirin haddii uu yahay buniya cala alfatxi naxu laa rajula walaa rijaala wa in kaana muthanan haddii uu yahay aw jamca mudakarin mudakarka jamcii saalima nabad galay fa inahu yubnaa cala alyaai baa lagu bineeyaa kamaa yunsabu aw kamaa yunsabaani bilyaa sidii ya loogu nasbi jiray yadiyaa lagu binaynaya تقول لا rajulayni walaa muslimiina cindii wa in جمع jamca muanahin saaliman haddii uu yahay fiir musanifka markii xagga aan soo joogni wamaa jumica bitaain wa alifi zaa'idatayni uri jamcu muanath saalimka ma cabirin liannahu tacbiirkan waaba khalad haddana idara ila istiqdaamihi liannahu calam buu u noqday in isimka alif iyo ta lagu jamciyo in magaca oo lagu magacaabo jamcu muanath saalim calam uu u yahay marka buniya cala lkasri baa lagu bineeyaa sida asalka saas waa liannahu jamcu lmuanath saalimka waxaa lagu binayn jiray markii aan joognay waxaa lagu ecraabi jiray oo lagu kordhigi jiray kasra waqad yubnaa cala alfatxi fatxa in lagu bineeyana waa la arkaa naxu laa muslimaati fi daari ama laa muslimaata fi daari labadaba waad waqad ruwiya bilwajhayni yaa lagu wariye qowl shaaciri laa saabigaatin walaa ja'waa'a baasilatan taqi lmunuuna lada stiifaa'i aajaalin waxau uri laa saabiqaatin laa duruucan saabiqaatin cambuuro oo jirka wada daboolo dhammaantood jirka dhammaantiis daboolo walaa ja'waa'a jeeshash badan oo baasilatan geesadyaal ah taqii ma aha mid ilaalinaysa almunuuna geeriyaasha la stiifaaya aajaalin aajaasha markii la dhammaystirto agteeda wax mowdka kaa ilaalinaya ma jiro haddaad cambuur bireed aad qaadatid cambuur waxaa waaye waxaa lagu dagaalami jiray waagii horo oo seefta lagu dagaalami jiray cambuuro birar laga sameeyey oo seefta hadday ku dhacda an waxba ka goynaynin yay dadka qaarkood qaadan jireen ama madaxa la gashta ama jirka dhan marka ninki maanta dhan uu dagaalamayaa biseefna laguma karay marka laa saabiqaatin ay laa duruucan saabiqaatin duruuc oo cambuurbireed ah oo jirkoo dhan daboolayso walaa ja'wa ay ljuyuusha kathiira baasilatan geesiyaal ah taqiima aha mid ilaalinayso almunuuna geeriyaasha la dastiifaaya aajaalin haddii aajaashin aada dhammaystirataan haddaad cambuur bereed qaadatid ama jeesh badan ou kugu wareegsan yahay oo geesi ah macnaha kaa ilaalin maayo inad macnaha meesha aadan ku dhimanin aynamaa takuunu yudrikum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada marka maxalu shaahidka laa saabiqaatin iyo laa saabiqaata labadaba waa lagu wariyey laa saabiqaati walaa saabiqaata oo ismu laa mabniun cala lkasri ama mabnuun cala lfatx fi maxali nasbin aada leedahay ayb intaas waxaa weeyaan waxaa loogaga baxay laadi iyo isimkeedii aqsaamta u qeybsamay shan qeyb uu yahay walaka fi naxwi laa xawla walaa quwata waxaad leedahay fatxu اlawali wa fi thaanina alfatxu wاnnasbu wاlrafcu kasifati oo kale weeyaan walaka waxaad leedahay fi naxwi laa xawla iyo walaa quwata laadi hadday shuruudi dhammaystirato oo shantii shard hadday u dhammaystiranto oo ilaa kala soo laabato icraabta isbedela ku imaanaya limujaradi takaruri laa yaa waxaa ku banaynaya wujuhdan fatxu lawali laa xawla inad tiraa kan hore waa kordhigan yahay haddaad kan kale kordhigtid wa fi thaani waxaa kugu banaan alfatxu laa xawla walaa quwata wannasbu midka labaad la kordhiga laa xawla walaa quwatan wاrafcu laa xawla walaa quwatun saddexdaasaa midka dambe kugu banaan haddaad midka hore kor dhigtid ka sifati ay la mid tahay oo fii naxwi laa rajula dhariifa waa kuu banaan tahay laa rajula dhariifan na waa kuu banaan tahay laa rajula dhariifun na waa kuu banaan sidii laada dambe isimkeeda saddex weji ugu banaanayd iyo haddii isimka laa inta haddii la sifeeyo oo laa kale ay soo laabanin sifadana saddex wajiha ku banaan ayib hadii hadii musanifka hadda icraabta la wuu ka aamusay icraabtaas wujuuh badan ay leedahay laakiin mid midaan u sheegaynaa haddaad tiraha laa xawla walaa quwata haddaa tirahdid waxay noqona laadii horena naafiya liljinsi laada dabana naafiya liljinsi laba oo sildiris noqdo mid kasta tooskeed u camalfalayso khabarkiina waa maqan yahay laa xawla lana walaa quwata lana lanaadaasa jaari mujuurka labadaba khabar u ah haddii la kordhiga labadoodii fatxa lagula bineeyo laba laa mufrad noqda ay noqoteen ayib nasbiyaa timid laa xawla walaa quwatan haddii la yidhaahdo quwatan walaa alwaawu xarfu caطfin laa eh, naafiyatu mulgaatu laa camala laha quwata macطuufu calى maxali ismi laa mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahir liannahu xawlada hore mabniun cala fathi fi maxali nasbin ma hayno isimkaas oo xawla maxalkiisi maxalka yaa lagu cadfay lafdiga waa ka binaysan yahay marka quwatan macطuufu calى maxali ismi laa mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahir haddii layidhah laa xawla walaa quwatun haddii la yidhaahdo taas waxaad dhihi kartaa alwaawu xarfu cadaf laa naafiyatu mulgaatun laa camal laha quwatun mactuufatun calaa maxali laa maca ismiha waxaa le siibaweyha wuxuu qabaa laa xawla markii laa naafiya la yiraahdo xawla ismullah la yirahdo labadooda fi maxali rafcin mubtaday haddana sii yaali marka waxaan uu leeyahay quwatun taas waxay ku cadfan tahay calaa maxali laa maca ismihaa liannahumaa cinda siibawey fii maxali rafcin mubtada labadood isleeyihiin mubtadahaasay ku cadfan tahay haddii quwatun la yihahdo qolo kale waxay leeyihin quwatun mactuufun calaa maxali ismi illah qabla dukhuuli illah calayh laa intayna gelin quwatun mubtada xawlun mubtaday ahed lianna laadi waxay kamid tahay nawaasikh nawaasikhay kamid tahay oo mubtadai khabar unbay gashaa marka laa xawla lana asalkeeda haddii laadi laga gooyo mubtadai khabar ay ahayd marka saddexdaas icraabta markii quwadeed liiraad saddexdaas icraabay leedahay ko ka sifati fi naxwi laa rajula dhariifa laa rajula dhariifan laa rajula dariifun aa lagu icraaba nafs aicraabka hore oo kale waay laa rajula laa naafiya rajula ismulaam mabni cala fatx fi maxal nasbin waay ayib haddii laakiin dhariifan haddii la yidhaahdo dhariifan sifatun limaxali ismi laa mansuuba calaamat nasbi fatx daahira laa rajula dhariifan haddaa tirahdid dariifantaas waxaa lagu nasbinaa maxal laa maxali ismi la laada isimkeeda mabnuuc cala fathi fi maxali nasbin meheno nasbadaas laga sifayna haddii la yihahdo laa rajula dhariifa haddii la yihahdo waxaa leeya rajula dhariifa ismu laa mabniyu cala fatxi ljusayni fi maxali nasbin khamsata cashar oo kale u noqona laa rajula dhariifa labadii waa la isku qabana waa sifa iyo mawsuufkoodii oo laysa saaro hal kelima laga soo qaaday mabniyun calaa fatxuljus-ayni fii maxali eesh nasbin ismulaa bay isla noqdeen haddii laa rajula dhariifun la yidhaahdane dhariifun sifatun limaxali ismi laa qabla dukhuuli laa ama dhariifun sifatun limaxali la maca ismiha oo fii maxali eh, rafcin mubtadayin cinda siibweyhin labadaas waa la yiri ayib markaasuu wuxuu ri eh, ka sifati fi naxwi laa rajula dhariifun inaad tiraahdeed laa rajula dhariifa hadda asiga u wadaa wa rafcuhuna waa banaan tahay ayib fayamtanicu nasbu ah, lafdigaas hadda cibaaradeeda macnaha tan hore waa dhammaatay ka sifati fii naxwi laa rajula dariif diir walaa quwata ku bannaanayd yaa tanna ku banaanu yiri wa rafcuhu baa banaan marka rafcidaas keligeed meeshii joogto aan nuskhada kale ka fiiriya marka ugu horeyso ayib hadda markaa fiirisid meeshaas wa rafcuhu macnoweynku ma laha haddii aad tiraahdo warafcu ka sifati alfatxu baa banaan wanasbu baa banaan warafcu baa banaan ka sifati fii naxwi qowlika laa rajula dhariif saddexdaas weji waa ku banaan yihiin in saas la yidhaahdo wa in lam tatakar lah laga bilaabo wa rafcuhu fayamtanicu nasbu wax macno ay meeshaas ku leedahay aniga ma dareemayo liannahu waxa weeyaan haddii la yidhi saddexdii wajoo quwada ku bannaanayd sifaday lamid tahay oo saddexdii wajideeb ayaa ku bannaan ayib fayamtanicu nasbu ma imaan karto wa rafcuhu baa bannaan fayamtanicu nasbu yaa reebtoon oo hadda laa rajula dhariifa iyo dariifun waa bannaan tahay laakiin fayamtanicu nasbu oo laa rajula dhariifan ma banaana saasay u ekaanay taasna sax ma ah marka eh, cibaaradaas fiiha khalal marka waxaad ogaataa quwatan saddex weji baa ku bannaan sidii dhariifkaba saddex weji ugu banaan ugu banaanaan lahay wa in lam tatakarar laa haddayna soo laablaabanin markaas marka w rafcuhu fayamtanicu nasbu jumladaas bayna qowseyn iska geli waa jumla maxduuf wax jira ma ah wa in lam tatakarar laa hadday soo laablaabanin oo laa xawla wa quwata la yiraahdo oy laadii daba soo laablaabanin aw fusilat isifatu sifada haddii la fasliyo aw kaanat gayra mufrada ama aysan mufrad noqonin imtanaca alfatxu markaas waa kalaam waadix jiddan waay waxaa lagu yidhi wain lam tatakarar laa hadday soo laablaaban cadafkii waa yimid laa xawla waquwat waa tahay laakiin walaa lama dhihin ayib aw fusilat isifatu sifadii oo laa rajula dhariif aheedaa fiiha la yiri fiihaa dhariifha la geliyo aw kaanat waxay ahaatay sifadii hayra mufradatin hadda dhariif mufrad waa laakiin hadii uu saaxiba cilmi liira la idaafeeyo imtanaca alfatxu marka hore soo qaado waxaa banaan laa xawla wa quwatan iyo laa xawla wa quwatun waxaan banaanayn laa xawla wa quwata in la yidhaahdo oo markii wa quwatan la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay maxali ismi e, laa ay ku cadfan tahay nasbada ah haddii waquwatun la yidhaahdana laa iyo xowlo isimkeedu isla jiro yay ku cadfan tahay ama calaa maxali ismi lah qabla dukhuuli lah markii la godo iyo markii laba nasbiyo waa la fahmay nasbada waxaa la jeedaa kordhig laba kordhig laakiin waxaan banaanayn laa xawla waquwata ma banaano liannahu tan dambe awal waxaa nasbisana waxaa fatxada keenay laada dambo laadii dambe haddii aan la keenin ma dhihi karitid alwaawu xarfu caطfi quwata macduufan calaa xawl mabniyin cala alfatxi fi maxali nasmi lama dhihi karay liannahu isimkan laa ma gelin asiga wax lagu binaya ma haysta isim mucrab ah waay marka in la icraabo quwatan la yirahda in quwatun la yirahda laakiin quwata oo mabni a lama ogolo marka lam tatakara laa imtanaca alfatxu oo laa xawla waquwata waa reebtoon tahay tan kale aw fusilat isifa laa rajula fiiha haddii la yidhaahdo dhariifan iyo dhariifun ah ku banaan laakiin ma banaana laa rajula laa rajula fiiha dariifa ma ku banaano liannahu dhariifa fatxadaas waxay ku imaanaysay mabniyun calaa fatxi ljuzayni rajul iyo dhariifa laysa saaray maanta laysma saarno fiiha u dhexayso imtanaca alfatxu ayib haddii marka aw kaanat hayra mufrada sifadiia hayra mufrad noqotay laa rajula saaxiba cilmin ay noqotay meeshii dhariif mufrad ay ka aheed yaa isim mudaafa yimid marka waxa waaye laa rajula saaxiba cilmin ma banaano laakiin saaxibu cilmin inaad tiraahdid oo ah markaas aada godid waa kuu bannaan tahay ama aada kordhigto saaxiba cilmin mabni ma aha mucrab waa saaxiba cilmin in la yidhaahdo iyo saaxibu cilmin laakiin fatxi oo binaa ma banaano fatxi bina saasaa lagala jeeda musanifka aan fiirina shaarixiisa idaa takararad laa hadday soo laablaabato maca anakirati hadday soo laalaabato jaaza fi nakirati اluulaa waxaa ku banaan alfatxu wاrafcu midda hore in la godo iyo in la kordhigo waa banaan tahay hadda taas annaga kama aanan hadlin laa xawlun iyo laa xawla waa banaan tahay hadii laa xawla la yidhaahdo laa naafiya liljinsi waa hadii laa xawlu la yidhahdo laa naafiya lilwaxda ay noqonaysaa labadaas waaye fi luulaa afatxu warafcu fa in fataxta mida hore haddaad kor dhigtood laa xawla tiraahdeed falaka fi thaaniyati waxaa kugu banaan thalaathatu awjuhin alfatxu laa xawla walaa quwata w annasbu laa xawla walaa quwatan wاrafcu laa xawla walaa quwatun intana waa soo ecraabna kow nuqdada labaad waa in rafacta mida hore haddaad godid oo laa xawlun aad tiraahdeed falaka fi thaaniya waxaa kugu banaan wajhaani laba wajhi alrafcu io walfatxu labadaas a kugu banaan laa xawlun haddaad tiraahdeed mida dambe walaa quwatun oo quwatunte macduufatn calىa maxali smi اllaah ama wاlfatxu laa xawlu walaa quwata mida hore laa naafiya lilwaxda mida dambana laa naafiyatu liljinsi labad ay kala noqonayaan wa yamtanicu الnasbu laa xawlu hadaa tiraah walaa quwatan ma banaano mida hadda oo aan aan matnigeeda waynay waay macnaha waxa weeyaan walaka fii naxwi laa xawla walaa quwata fafatxu lawaliga kugu banaan wa fi thaanina alfatxu waljar saas wa wa rafcu walaka fii naxwi laa xawla walaa quwata rafcuhu rafcu lawali fayamtanicu nasbu saasuu kala jeedaa waa cibaara mulakiza ah hadda saas waa awalkii hore ilgey baan iri laakiin hadda w waxaa muuqato walaka fii naxwi laa xawla walaa quwata rafcuhu rafcu lawali hadaad laa xawlun hadaad tiraahdid fayamtanicu nasbu walaa quwatun iyo walaa quwata a ku banaan laakiin walaa quwatan kuma banaano sharxiisa laga gartay waa cibaaro aad u adag waxay ahayd inuu yidhaahdo wa in rafacta alawala fayajuuzu fi اthaani alrafcu walfatxu fayamtanicu nasbu saasay ahayd inuu yidhaahdo laakiin waa yani shay aad u luqzi u awa marka macnaheedu waa la garta fataxasala waxaa kugu soo xasilay annahu yajuusu waxaa banaan fatxu lismayni labadii isma in la kordhigo waa banaan yihiin laa xawla walaa quwata wa rafcuhumaana waa banaan yihiin laa xawlun walaa quwatun wa fatxu lawali midka hore in la kordhigo wa rafcu thaani laa xawla walaa quwatun wa cagsuhu laa xawlun walaa quwata intaas waa banaan tahay w fatxu اlawalina wa nasb الthaani waa banaan tahay fatxu اlawali laa xawla wa nasb الthaani walaa quwatan sidaas waa fahadihi khamsatu awjuhin weeyaan fii majmuuci اtarkiib markii labadii laa laysdaba qabad siiyo shantaas wajyaa kugu banaan fain lam tatakarar laa hadayna soo laablaabanin maca anakirati athaaniya nakirada labaad quwa xawl waa nakira quwatuna waa nakiro haddii nakirada labaadoo quwada ah dayna laa lasoo laablaabanin lam yajuz fi l uulaa midda hore ma banaano alrafcu in la godo oo laa xawlun lama dhihi karo hadday walaa aysan jirin liannahu laadi shuruudii ay dhammaystirantay oo macnihii ka ilgayn karana ma laha marka laa xawla in la yidhaahdo kow laakiin calaa ictibaari anahaa laa annaafi lilwaxda waa la dhihi karaa musanifka hadda meeshaas eh, waxaa weeyaan tadyiiq buu geliyey calaa kuli xaal hadalkiisa aan fahamno fain lam tatakarar laa haddayna soo laablaabanin maca anakirati athaaniya nakirada labaad oo laa xawla wa quwa la yidhaahdo lam yajuz fi luulaa ma banaana alrafcu laa xawlun wa quwa lama dhahayo walaa fi thaaniyatina alfatxu kuma banaano oo laa xawla wa quwata ma la dhihi karo bal naquulu waxaan leenahay laa xawla mida hore horta waa la kordhigaa lama godayo kow wa quwata wa quwatan aw quwatun a laleeyahay ayb fiiri hadda waxaa noo taal laa xawla wa quwata sax ma ah walaa fi thaani alfatxu ma banaana layidhi oo waxa weeyaan fatxi meeshan waxaa lagala jeedaa hal xarako nasbana laba xarako isdul saaraan marka bal taquulu waxaad leedahay laa xawla wa quwatan aw quwatun aad leedahay bifatxi xawla mida horo la kordhiga laa xawla laa gayr wax kalema ku banaano iyo wa nasbu quwa oo laa xawla waquwatan nasbadi saas waa aw rafcuhaa waquwatun laakiin hadda matniga waxaa ku taala laa xawla waquwata khada wuxuuba ku yiri walaa fi thaaniya alfatxu kuma banaano oo mida dambe waquwata lama dhihi karo icraabteeda waa soo hormarin qaala shaaciru wuxuu iri falaa aba wabnan mithlu iyo mithla marwaana wabnihi إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا فلاa أba aabba ma jiro iyo wabnan waxa weeyaan walaa ibnan ma dhihin moogtahay laadi sooma noqnoqonin abadii wx hadda aba ha u haysanin asmaaء اlkhamsa ha u haysanin lannahu ma idaafaysno isim caadi ah rajul oo kale lamid tahay falaa aba ma jiro iyo wabnan ma jiro oo mithlu marwaana marwaan oo kale iyo wabnihi idaa huwa asiga irtadaa haddii uu garba saarto oo wataazara ou hoosguntiyeysto bilmajdi sharafka ama idaa huwa waaba liannahu waxaa weyaan idaa huwa waa asiga oo irtadaa wataazara bilmajdi yacni sharaf oo dhan iyuu midna garbaha saartay midna hoosgunti u ka dhigtay macnaha saara kuluhu cibaara can sharafin wa majdin marka maxalu shaahidka waxa weeyaan abadi oo ismulaa ah oo ab wabnan lagu soo cadfay laadina ay soo noqnoqonin weeyaan marka laadi ay soo laablaabanin wabnan iyo wabnun waa ku banaan laakiin ma banaano falaa aba wabna in la yidhaahdo fatxadi ah ma banaano buu leeyahay ayib mithlu marwaana hadii la yidhaahdo oo la godo waxa weeyaan waa khabarkii laadi waay inkastoo laada khabarkeeda badana la xadfo laakiin maanta lidaruurati shicri ama liikhtifaa'i almacnaa yaa loo sheegay haddii la yidhaahdo la yidhaahdo falaa aba wabnan mithla haddii la yidhaahdane khabarkii markaas waa waa maqan yahay oo marka waxa weeyaan falaa aba ma jiro iyo wabnan mithla marwaana xaal ayin wabnihi mawjuudayni mawjuudaani dhe markaas mawjuudaani oo khabarkii waa xadfan yahay dhe laakiin intii waa xadfan la dhihi laha ka fiicnaan lahaa in la yidhaahdo mithludaasaa khabarki ah kalaamka waxa meesha ku qoran uu ku dhamaystiran yahay in la yidhaahdo yaa fiican in la yidhahdo wax baa ka maqan wayajuusu falaa aba wabnunna waa banaan tahay hadda shicirka wabnan u ku soo arooray oo lama bedeli karo ninkii shaacirka wuxuu yihi laakiin luqa ahaan wabnuna waa ku banaan tahay wa in kaana ismullah haddii uu yahay mufradan laada ismkeeda mufrad noqday wa nucita bimufradin baa lagu nactiyey walam yafsil baynahumaa faasilun wax kala geyna ma jiraan mithlu laa rajula dariifun fi daari oo kale weeyaane jaaza fi sifati waxaa ku bannaan alrafcu laa rajula dariifun in la yidhaahdo calaa mawdici laa maca ismihaa lagu rafciyo oo laa i isimkeeda fii maxali mubtada joogo oo hoosay kulligood ka wada godan yihiin kaas in laga sifeeyo kow fa inahumaa fii mawdici ibtidaa waa kaasa wاnasbu baa banaan oo la yidhaahdo laa rajula dhariifan fi اdaari calىa mowdici ismihaa oo dhariifkii sifatu limaxali ismi laa in la yihahdo liannahu ismu laa maxalkiisa fi maxali nasbin waay fa ina mowdicahu nasbun weeyaan ismu laa mowdiceeda waa nasbi bilaa a lagu nasbiya alcaamilati camala ina oo rajulka hore fi maxali nasbin waa dhariifana sifatu limaxali ismi illah mansuub a laleeyahay ayib wاlfatxu baa banaan calaa taqdiiri annaka adiga inad tahay awgeed rakabta sifata sifada mid isdul saaray maca almawsuufi hadda waxaa weeyaan dhariif waa sifa rajulna waa mawsuufkii labadoodii baad isdul saartay ka tarkiibi khamsata cashar oo kale saad isu saartay ثuma adkhalta laa calayhimaa laa baad soo gelisay markaad tiriya rajula dhariifa igoo hal isim ahaan aad ka dhigtay yaad laa soo gelisay markaasaad leedahay rajula dhariifa ismu laa mabniun calaa fatxi اljusayni fi maxali nasbin fa infasala baynahumaa faasilun hadduu dhexdeeda kala geeyo mid oo wax kala geeyo aw kaanat isifatu ama sifadii ay noqoto hayra mufradatin jaaza arafcu baa banaan iyo wاnasbu jaaza alrafcu waannasbu oo laa rajula waaba imaan doontaa wamtanaca alfatxu baa reebtoon faalawalu midka horo oo lakala fasliyey fa infasala baynahumaa faasilun laa rajula fi daari dhariifun wa dhariifan marka dhariifun waa sifatu limaxali illah maca ismiha wa dhariifanne sifatu limaxali ismi illah faqad laakiin waxaan bannaaneen laa rajula fi daari dariifa ma banaana liannahu tarakubkii aan suuragal ahayn wa thaani midka labaad hadduu sifadii khayra mufrad ay noqoto ayadana labadii weji kuma banaano naxwa laa rajula taalican jabalan wa taalicun jabalan marka taalica lama dhihi karay oo waa maxay markaas laa rajula haddaad tiraahda laa naafiya rajula ismu lah mabniun cala fatx fi maxali nasbin طaalican صifaة limaxali ismi lah mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahir jabala mafcuul bihi liطaalic waay لأnnahu طاaلca jabla waa mushabه bالmضاaf waxaa kaloo banaan laa rajula طاalicu jabala waawda hadda ma imaanayso ogow wa طaalicuntaas waxay wayaan waxaa laga طaalica hora lagu fasira keliya laa rajula طاalicu jabala طاalicu صifaة لmaxal lah maca ismiha wa صifaة marfuuci marfuuc jabala mafcuulkeedii waay craabteeda horeyaan usoo sheegna wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin